bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli اllah وعlى آlih وصxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cabdاllahi الcusaymiy غafar allah lah wlahm jamiica biisnaadi kuli minhm إlى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qabusa mowla cabdillahi bn cmr bn caas can cabdillahi bn cmr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraaximuuna yarxamuhm الraxman yarxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طraa'iq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khaasaة usul xadiiث اlmuصطafى wاrasul اlmujtabى slى اllah عlyh wعlى آlih وصxaabatihi أجmaciin liyafuuzu bisacaadati اlcajl wاlآjil fahada huwa اlmajlis الثاني والأربعين من مجالس إقراء وشرح كتاب رياض الصالحين الإمام النووي عليه رحمة الله في مجلسه الثاني والأربعين ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين في ليلة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1400 وسبع وثلاثين لجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الإخلاص في القول والعمل وأن يتمه علينا بالخير والأمن والإيمان majliskan oo majliskii labaiyo afartanaad ee majaalis dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalix lilimaam الnawowi caleyh raxmat ullah casharkana amaba habeenkan waa habeen sabti ah sagaaliyo labaatanka bisha dilxija jirada nabigeena caleyhi salaatu salaam kitaabkana waa kitaabu lfadaa'il fadaaisha ayuu u kitaab yahay wax alla wixii wanaagah oo khayraad ah oo dheeri ah oo naqsi didigiisa ah amaba kase horjoodkiisa ayuu u baabya baabkan weeyaan qur-aankii fadaaishiisa nawaafishii iyo salawaadkii khayraadkii iyo mxuaha fadaaishii ilahay uu mxuu ahay dhex dhigay ayuu kitaabkan u baabiyey marka wax alle wix fadiilo ah. ama rabbi subxaana wa tacaala ziyaado khalqigiisa siiyo calaa lisaani nabiyihi sala allahu calayh waali wasalam wakadalika aydan fi lqur'an alkariim ayuu wix ilaahi subxana wa tacala uu sheekh ka waafajiyey uu ku soo aruuriyey wuxuu yidhi kitaabu alfadaa'ili kitaabkan waa kitaabka fadaaisha iyo waxyaabaha dheeriga ah oo khayraadka ayuu kitaab yahay weeyaan baabkana waa baabu fadli qiraa'ati alqur'aan qur-aanka in la akhriyo fadliga uu leeyahay ayuu baab yahay weyaan qur-aanka kariimka ah iyo akhrintiisa fadliga qofka muminkuuu ka hela ayuu mxuu ahaa u baab yahay in badanoo muslimiinta ka mid qur-aanku ay akhriyaan haasatan ummadda soomaaliyeed laakiin waxaa laga yaabaa qofka inuu wardi ahaan iskaga ahriyo oo fadaa'ishaas ku sugan in badanoo kamid mid uusan aqoonin amaba hadduu xataa u yaqaan usan istixdaar iyo wixii fadaa'ish ahaa rabbi subxana wa tacala uu ka ratibay inuusan hortiis soo dhiganin isagoo marka mxu fadaaishaas hortiisa ay olin uu iska ahriyay qur laakiin haddii fadaaisha ayada qofka ay hor waxaa laga yaabaa intuu ahrina inka badan inuu ahriyo tadabur intii ayadaad ka badan uu ka tadaburo fadli intii aad ka badana rabbi uu siiya subxaana wa tacaala baabu fadli qiraa'ati alqur'aani qur oo la akhriya fadliga uu leeya iyuu u baab yahay weeyaan xadiidka sagaal boqol an abi umamata radi allahu tacala canhu ardaahu qala wuxu yidhi abi umaama saxaabiga jaliilka ah samictu rasuululahi baan ka maqlay sala allahu aleyh ali wasalam yaquulu rasuulka alloola iqra'u lqur'aana war qur'aanka akhriya fa inahu qur'aanka ya'ti wuu imaadaa yowma alqiyaamaanti maalinta qiyaama shafiican isagoo erga u ah ama uu shafiica liasxaabihi asxaabtiisa isaga akhrin jirtay isagoo u ah ayuu imaadaae ee qur-aanka ahriya nabiga le calayhi salaatu wasalaam marka qofka qur-aanka ku dadaalo manqabadaas iyo wanaagaas ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam u sheegay maalinta yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatii wa baniih cid alle cidda ugu jeclayd oo kugu dhaweeda kaa cararaysa laakiin maalinta iyada loo yar iyo abukaata ayuu qur-aanka u noqonaya qofka qaariga aha oo ahrin jiray bilisaani rasuuli illaahi sala allahu aleh ali wasalam wahuwa iqra'u lqur'aana war qur-aanka akhriyay fainahu qur-aanka yatii wuxuu imaan doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo shafiican liasxaabihi asxaabtiisii akhrin jirtay isagoo shafiica u ah weeyaan qur-aanka marka waxaa suuragal ah in isaga oo suuradaysan in la keeno isagoo suuradlah oo habaysan in la keeno lianna waan soo marnay ama waan mari doonaa insha allahu tacaala in suurat albaqara marka suurad in loo yeela shay maxsuus ah maxsuus aan macnawi ah qiyaamada wax badan bay dhacdaa oo adilo badana ku soo aroortay weyaan marka saasuu imaan doona dadkii qur-aanka akhrin jiray ayuunu shafeeci doonaa qur akhrintiisa marka waxaa loo baahan yahay alqira'a waاtadabbur oo qofkuu ku tadabburo macnihii kadalika qur-aanka macnihiis inuu fahmo inuu qur-aanka u xuguntamo wamaa ilaa dalika howlihii badnaa oo qur-aanka maqaasid aqri ka mid ahaa oo ilaa culimmada sideed maqsad ay gaarsiiyaan sideedda maqsadba inuu mxuu ahaa qofka uu ahriyo weyaan lakiin waxaa ugu muhiimsan inuu qur-aanka naxlilaan ahriyo oo wax laaxin uusan ku akhrinin kadalika qur-aanka inuu ku tadaburo macaanidiisu la socdo inuu fahmo inuu ku camalfalo inuu mxuu haduu xanuunsado qur-aankii uu mxuu ahaa ilahi subxana wataala inuu ku cafiyo iskugu ahriyo aad an nawaas ibni samcaana radi allahu tacala anhu qala nawaas samictu rasuula allahi sal allahu alayh waali wasalam rasuulka allan ka maqlay yuu le nawaas yaquulu rasuulkaola yu'taa waxaa la keeni doonaa biyowmi alqiyamati maalinta qiyama ama lala imaan doonaa bilqur'aani qur-aanka lala imaan doonaa weeyaan oo yaan la imaana rabbigan subxana wa tacaala iyo wa ahlihi ehelka qur-aanka akhrin jiray ayaa lala imaan doonaa alladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen yacmaluuna ku camalfala weeyaan fidunya adduunyada taqdamu waxaa u horayso hor socota qur-aanka suurat lbaqarati suurat lbaqara iyo wa aali cimraana suurata aali cimraan tuxaajaani way ka murmaan oy ka abukaateeyaan ama ay ka loergarayaan ama ay ka doodaan can saaxibihimaa qur-aanka saaxiibkiisa ayay ka doodaan wayaan oy difaacaan rawaahu ayaa la keeni doonaa markii la keeno dadkii qur akhrin jiray oo qur ku dhaqmi jiray oo qur fahmi jiray oo qur ku tadabari jiray waa la keenayaa baqara iyo alicraan baa hor socda marka labada suuradood hayaayataan aw hamaamataan aw firqaani min aynin waa ti uu nabigu sheegay calayhi salaatu marka markii la keena kadibna waxay ka doodayaan ninka asaga ilaah uuna ahrin jiray ilahu ahlu qur-aan uu ahlu khayr uu ahlu taqwu ahaa aduu ku jeclaa qur-aanku jeclaa wamaa ilaa marka difaacay galayaan qur-aan qofuu difaacayna koley baad garan kartaan mansilada uley nasal allah an yajcalna minhum rawahu muslim xadidka muslim ayaa wariyey xadiidka sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashanaad wacan cumaan ibnu cafaan radi allahu taala canhu qaala wuxuu yidhi cumaan ibnu cafaan ah, waa quraadii saxaabadu ka mid ahaa radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam khayrukum waxaa idinkugu khayr badan man ayaa idinkugu khayr badan tacallama barta alqur'aana qur-aanka wa callamahu dadka bara weeyaan rawaahu muslim xadiidkana muslim ayaa wariyey qofkii qur-aanka barto dadkana bara qofka isaga ayaa ugu khayr badan oo inkugu akhyaarsan oo inkugu wanaag badan ayuu nabiga leey calayhi salaatu wasalaam qur marka qofka qaari ah waxaa shardi ah qofka caalimka oo qur-aanka yaqaano iyo qofka mutacalimka oo barana waxaa shardi ah niya niyad wanaagsan qofka inuu la yimaado ood kalaamka alle inuu akhrina inuu dadka bara inuu muxuuha ah barana saa u niyeysta ikhlaas laga helo markaas ayuu qofku wuxuu noqonayaa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu laakiin qofka haddii aad niyadaas ay jirin oo shilimaad yar hel kii mucallimka ahaa mutacalimkana isna uu muxuu ay leeyahay yaan lagu dhihin qur-aanka ma yaqaan iska bara amaba waxaa weyan qaari noqo ama taraawiixda ummadda ka bixi amaba wamaa ilaa dalika waxyaabahaas aqraabtaas dunyawiga ah qalbigiisa ay ku jirta khayrukum sooma galaya weeyaan waxaa laga yaabaa inuu noqdo sharukum kan dadka ugu shari badan inuu noqdo maxaa yeelay dad badan oo qur-aanka ahrina qur-aanku naclada ayaa jira weyano tiro badan marka niyadaas waa lagaba maarmaan khayrukum waxaa idinkugu akhyaarsan idinkugu khayr badan man akhyaar ama duul tacallama barta alqur'an qur'anku callamahu baray rawahu lbuhaari xadiid sagaal boqol iyo afar iyo sagaashanaad wa can caaishata ummi lmuminiin radi allahu tacala canha arda qalat waxay tiri umm lmuminiin qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi alladii qofka ama qofka muuminka ah oo yaqra'u akhriya alqur'aana qur-aanka wa huwa isagana maahirun qur-aanka uu aad u yaqaano weyaan maahirka waa qofka aan mxuu ahay xaada ila ahris somalida waxay yidhahdaan qur-aanka hebel xaada ala ahris waa qofka qur-aanka aadka wa huwa maahirun isagoo qur aad u yaqaano bihi qur-aanka maca asafarati malaa'igta safarada ayuu la jiraa weyaan safara waxaa weeyaan laba tafsiir baa lagu fasiraa malaa'igta katabada oo qorto oo waxyiga qorto kadalika cafwan qorto acmaasha cibaada malaaigta qorta acmaasha adoomaha qorta weyaan asafara waa kuwa iyaga weyaan tafsiirka ka wuxuu yahay waa malaa'igta rususha ah oo waxyiga aad allah u soo dhiibay subxaana wa tacaala ambiyada iyo rusushana u keenta ayaa safara la yihahda weyaan maca asafarati maca almalaa'ikati malaaigta ayuu la qofka asagaa ood la mansileeyahay asafarati ee qoraayaasha ah amaba adeegayaasha ah alkiraami ee karaamada badan albararati ee baariyaalka qofkaas mala'igtaas ayuu la martaba jooga ayuu nabigale alayh salaat salaam wladii qofka yaqra'u akhrina alqur'aana qur-aanka oo wayatatactacu ku laablaabta isaga wa huwa isagana calayhi dushiisa shaaqun uu dhibaa eh, lahu ajraan laba ajr ayuu leeyahi saxda sida saxda waxaa weeye alladii qofka yaqra'u akhriya alqur'aana qur wa huwa maahirun isagoo xaada la ahrinayso bihi quraanka aanka maca safarati malaa'igta akhyaarta ah oo qoraayaasha ah oo waxaa weeyaan adeegyaalka alkiraam ee karaamada badan albararta ee baarayaalka ayuu la boos jooga weyaan wladii qofka yaqra'u akhriya alqur'aana qur'aanku yatatactacu fiihi ku laablaabtana wa huwa isagana calayhi dushii shaaqun uu lahu ajraani laba ajr ayuu leeyahay saas way muttafaqun calayh xadiidkaaaad waan abi muusa waxaa laga wari cbdulahi bn qays radi allahu tacala anhu arda ashcariyi qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem maalu lmumini qofka muminka tusaalahiisa alladii muminkaasoo yaqra'u akhriya alqur'aana qur-aanka maalu utrujati utruja ayuu la too yahay utruja maxaa tahay utruja waa bambeelmada nooc aad ugu eg utrujada waa oo markaad aragta noocyada bambeelmada waa aad dhowr nooc weyaan bambeelmada mid waa nooc caadiga aha o taqaaneen oo iska cagaarka ah oo kenya ku badan noocaa noocaa soo afrika laga keeno o jaallahood aragteen qaaro ka duwan boqolaal noocwa marka nooc bambeelmada ka ah oo aad iyo aad u caraf badan dhadhankiisana oo aad u fiican yahay ayaa uturjo la yidhaha marka macnaha ugu dhow oon ku sheegi karna annaga wuxuu noqonayaa marka liinbambeelma aad u carfaysa oo aad u macaan marka uturjada taas weyaan haddii aad gogol gashaan ood turjo ku qortaanna oo dhanka sawirada fiirisaan oad arki kartaan inta badan waxay aad ugu eg tahay bambeelmada liinbambeelmada markii ay tilmaamayaan oo culimmada ay fasirayaanna taqriiban macnahay ku sheegayaan waxay aad ugu dhowdahay utrujada dalka shaam ay aad ugu baxdaa oo muxuuah suuriya iyo aad ugu baxdaa utrujada weeyaan marka waa aad hataa waad aragteen bambeelmada caraf aad u fiican u le waad aragteen dhadhankiisana aad ugu fiican yihi nacam qofka muminka ah oo qur-aanka marka ahriya milu utrujati utrujadaas limbameelmadaas nooceedaas aad ku carfo wanaagga badan ama nooc limbameelmada u dhow ayuu la tooyahay weyaan riixuhaa bambeelmada ayada ah nooca isagaa riixuhaa udugeeda ayibun aad buu u fiican yahay wa acmuhaa dhadhankeedana ayibun wuu fiican yahay macaan lama wamaal mumin qofka muminkaa tusaalihiis alladii kaasoo laa yaqra'u lqur'aana qur-aankaan ahrinaynin waa mumin laakiin qur-aanka ma ahriyo kamaali tamra timir ayuu la too yahay laa riixa lahaa waxabay yaraatay muxuu ahaa gufaac amaba udug ma lahan wa acmuhaa dhadhankeedana xulwun waa macaan yahay aaaaaanariyana kamaali rayaanati rayaanta ayuu la tooyahay reyaanta waa taqaanaan geedkan muxua carfa oo calaynta oo mxuu ahaa xitaa zamanka hore burcaadka waxyaabahaas marka la shiila ayaa lagu carfiyaa ay dumarku carfin jireen marka rayxaantaas ayuu la tooyahay weyaan riixuhaa rayxaanta riixdeeda ayibun aad iyo u caraf badan yahay wa acmuhaa dhadhankeedana murun waa kharaar wamaal munaafiq qofka munaafiqa tusaalahiis alladii kaasoo laa yaqra'u lqur'aana qur'anka an akhrinayni ka maali xandalati qaradameeraad ayuu la tooyahay weyaan amaba hunguraari waxaad tidhahdaba laysa lahaa riixun dhadhan ma lahan eh, riixun eh, gufaac ma lahan oo wax shiir wanaagsan amaba udug fiican ma lahan wa tacmuhaa dhadhankeeda murun waa kharaar muttafaqun calayh nabigeena calayhi sala slam qofka saaxibil qur-aanka qur-aanka iyo dadka ahriya iyo dadka qur-aanka aan akhrin ayuu nabiga tusaale ka soo qaaday wuxuu yidhi qofka mu'minka oo qur-aanka akhriya tusaalihiis waa uturjo kale waa mu'min iimaankii iyo gudihii waa wax macaan udug iyo wanaag iyo khayra lagala kulmi oo markaad qofka ahriyo imisaa qofka ku khushuucaysa imisaa qofka ku tadaadburaysa imisaa qofka macnihi fahmaysa imisaa qofka ku hanuunaysa lama koobi karo weeyaan dhanka kalena guud ahaanna qur-aanka u xambaarsan waad garanaysaan waa aad u macaan qofka muminka marka qur-aanka waa noocaas waa geedka uturjada loo yaqaana ama liinbambeelmada nooceedaas carafka badan oo wanaaga badan ama nooca liinbambeelmada u ayuu la tooyahay weyaan qofka muminka oo aan ahrinin waa timiro kale iimaanka wuu ka buuxaa laakiin iimaankaas gudaha ku jira mooyane kor ahaan nuurkii aad uma iftiimaya lidalika qofka markuu qur-aanka ka haajiro hal maalin ama laba maalmood noloshiisu ka garanayaan umuurihii dhanba iskuma aadayaanba sideedaba wax dhanba waa isku qasmayaan barakadii wakhtigaa laga qaadi qofku wuu tiiraanyooni qofku wuu murugooni qofkii meelunbaa lagaga taaganya ma fahmi kara laakiin markuu subaxdii intuu ilaahay subxana watacaala salaadihiisi fajarka tukada kadibna waxaa weeyaan adkaartii la imaada kadibna juz ama laba jus ama wuxuu rabbi u qadara subxana wa tacala uu ahriyo kadibna uu muxuu ahaa saa ku baxa maalintiisa maalin khayr badanoo wanaag badanay noqonaysaa bal arrintayda waad aragteen waadna taqaanaan marka qofka muminka marka timiroo kale weya markaas carafti iyo firfircoonidii iyo wanaaggii iyo khayrkii ayaa ka maqan laakiin iyo asl iimaanki ku jira qofka munaafiq quraanka ahriyin wuxuu la tooyahy nabiga alai slat slam reexaanada reexaanta oo wax caraf badan oo hadda waad aragteen meelaha qaar hataa waa la suraa qolyaha carabta waxay sameeyaan xitaa hadiyad meelaha aroosyada iyo meelaha xafladaha iyo marka laiskugu yimaado waa lasoo dhigaa meesha meeshaasaa lasoo dhoobaa kadibna qof kasoo yimaada calan yar uu ka qaadanaya marka agtiisu saa dhigaya sankaay ku wadanayaan reexaanta noocaasoo laakiin afka haddii aad waa wax aad qaraar badan looma dhawaan kara waa qararowgo kale geedkan muxuu geed hindigoo kale wa qofka munaafiqa ah waa noocaas gudihii waa wax khariban waa gaalnima ka buuxda laakiin korha markuu qur-aanka akhriya carabtaas waa ku raaxaysani ummaddu waa ku raaxaysani wax badan waa ka muuqanayaan oo wanaag qofka munaafiqa on aan akhrin marka wuxuu nabigu ku tilmaamay alai sla slam qara dameeraadka qaraha noocan adigoo la cuna mid u egaa jira oo aad u qaraar badan oo duurash ka baxa qaradameeradkaas amaba bahashan hunguraanida ariga u cuna baadiyahoo kale waxaa weyaan dhulku ku baxaa waa bahal saa intaa leeg taqriiban mararka qaar wuu ka yaraan karaa wuu ka weynaan karaa qaar wuxuu leeyahay muxuu ahaa duf ayaa dush ka saaran oo muxuu ahaa gas ayuu kor ka leeyahay qaar malahan ariga aad u jecel laakiin afkana looma dhowayn kara wax shir hab yarato wanaagsanna ama gufaac wanaagsanna ma laha amaba eh, carab fiicanna ma lahan marka hunguraaridaas ama qaradameeraadkaas ayuu la tooyahay gudihii waa mxuu gaalnimo bannaankiina dee waxaa weeyaan nuur iyo toona ma lahan saasuu nabigeena ku tilmaamay calayhi salatu slam muttafaqun calayh nacam marka eh, xadiidka sagaal boqol iyo lix sagaashanaad an cumar bn haaab radi alahu taala anhu ana nabiya sal slam qaal nabigan wuxuu yidhi in allaha alla weyni yarfac wuxuu kor ugu qaada bi hada alkitaabi kitaabkan qur-aanka aqwaaman qolo ayuu kor ugu qaada wayadacu bihi aakhariina kuwo kalena hoos buu ugu dhigaa weyaan muttafaqun calayh ama rawahu muslim cafwan sayid cumar radi allahu taala anhu arda magaalada maka ayaa nin gobnateera u joogay oo dc waxaa tirada amaba b c waxaa tirada amaba waxaa tirada u joogay isna madiina ma khilaafadii salligeed ahayd ninkii asaga ahaa ayaa isagoo meel cusmaan la yidhahdo socda oo maka u socdaad ka hor imaaday markaasuu yidhi magaaladii makaad ka imaaday ha yaad ugu soo tagtay meesha ibna abzan la yirad yidhi ibna abzan la yirad markaasuu yidhi ibna azhan muxuu ahaa markaasuu yidhi mawlan min mawaalihim waa nin addoon ahaan oo la xoreeyey waa ninka asaga markaasuu yidhi maxaad madaxa ugu dhigtay awallayta calayhi mawlan reer maka oo niminkai aad ogeydo khatarta aha ma oo la xureeyaad madaxa ugu dhigtay addoommahana say u geli jireen waa taqanaan reer maka markaasuu yidhi ninka asaga ha ahaadee laakiin waa nin qur aad u yaqaana kitaabka alla subxana wa tacaala faraa'idka iyo axkaamtana aad ugu fiican markaasaa xadiidkan u ahriya nabigaan ka maqlu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo leh ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabkan qur dad buu kor ugu qaadaa oo nasab iyo meele iyo muxuu aha muuqaal iyo madaxnimo iyo aanan lahayn tol aan lahayn dad buu ilahay kor ugu qaadaa dadna dhulkuu geliya weyaan saasuu yii radi allah waana arkaysa dadka ahlu qur oo qur-aanka u baray subxana wa tacala qur-aankana xambaarsan iyo adaabtiisa iyo qiradiisa xambaarsan waa taqaanaan sida hadda dadka ay u ixtiraamaan loo jeceliya qiimaha ay agtanaga kaleyihin waad garan kartaan marka qur wax sahlan maahan weeyaan nacam xadiidka aad an ibni cumar radi allahu tacala an nebi nabig wuxuu ka wari sal l slm qaal nabigan wuxuu yidhi laa xasada xaasidnimo ma jirto ilaa fitnatayna laba mooyaane xasadkan xasadka ah maahan jamasho weeyaan qofka inuu yidhaahdo war ninkan wax la siiye adnamaa lagu siiye taas weeyaan xasadka caadiga xasadka waxaa loo yaqaanaa marka caadi la fasiro qofka inuu tamaniyo wuu jeclaado in wanaaggan qofkan la sii laga qaado oo isaga lagu soo wareejiyo amaba lagaba tuuraba oo laga qaado saas ay xasan la yidhahdo tamanii zawaala nicma can hayr qofka kale inay nicmada ka inuu qofka jeclaado weyaan xasadka laakiin tan saas maaha tan waxaa weyan qofka inuu ilahay qofka u baaqi yeelatiisa isagana wax lamid la siiyo taas ayaa marka uu nabiga kala jeeda caleh isalaat sida culimada ay ku fasireen laa xasada jamasho ma jirto ilaa fitnatayni laba nin mooyane rajulu nin oo ataahu llah alla uu siiye alqur'aana qur fa huwa isaga bihi wuxuu ku istaagaa aanaa alleyli yaquumu bihi wuu istaagaa weyaan bihi isaga qur-aanka aanaa alleyl habeenka saacadihiisa iyo wa aanaa annahaari maalima maalmaha saacadahooda weyaan uwa rajulu nin ataahu llah alla uu maalan maal buu fahuwa isagana yunfiqu wuu bixiyaa aanaa alleyli habeenka saacadihiis iyo wa anaa nahaari maalimaha saacadahooda muttafaqun calayh marka labadaas qof ayaga inaad tira ilaahayo wax aad ayaga siisay annama isiis anna waa igu habboonaan lahayd inaad tidhaahdo ood ilaahay subxana watacala inu kusii aad tamanisa ood hilib u shaqayso arrinta ayada waa la ogolya waana wax wanaagsan u nabiga cadey alayh salat slaam kan koobaad qur-aanki aa la siiyey qur-aankii asagaa oo la habeenka iyo saacadaha maalmaha wuu ahrinayaa saacadaha habeenka iyo saacadaha maalmaha ummaduu barayaa saacadaha habeenka iyo saacadaha mxuuha maalinta weyaan qofka asaga in la tamaniyey hawsha uu wanaaggaas ilahay uu siiyey waa arrin wanaag badan kan kalena qof ilahay uu maal ku mashaqeeyey subxana wa tacaala maalkii asaga marka saasuu farqaya khayr habeen iyo maalin ugu bixinaya isna saas nabiga cadi alih slat slam mutafaqun xadiiaaad waan bara bn caazib radi allahu tacala canhuma qal wuxuu yhi bara kaana rajuluni wuxuu aan yaqra'u mid ahriya suurat alkahfi suurat lkahfi ayuuna ahrinayay waa tii maanta in la ahriya ay sunnada ahayd dadka intooda badan ay ahriyaan weeyaan insha allahu tacala wa cindahu qofka ninka asaga waxaa ag jooga suuratulbaqara ahrina farasun faras oo marbuuطun xiran bishantanayni laba xero ku xihan weeyaan biananayni laba xera ku xihan weeyaan fatahashatu kadibna waxaa dabooshay saxaabatan daruur ayaa ninka soo dabooshay marka fatahashathu waxaa dabooshay saxaabatan daruur ayaa soo dabooshay weeyaan fajacalad waxay guda gashay daruurtii tadnu inay soo dhawaato saasay usoo hoobanaysa soo socotaa wajacala wuxuu gudagalay farasu faraskiisana yanfiru inuu ka carara minha daruurti uu muxuu ahay ka baxsado ila waxaa weyaan xoolaha iyo way guulaabayaan marka ay ka cabsanayaan weyaan falamma asbaxa markuu waa bariistay ata nabiya nabigu yimi sal allahu aleh wasalam fadakara wuxuu sheegay dalika arrinka isaga lahu isaga faqaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam tilka taasaytu daruurtaas miyaad arkaysay asakiinatu waa sakiina iyo xasilooni oo tanasalat soo degtay lilqur'aani qur-aanka u soo degtay weyaan muttafaqun caleyh qur-aanka marka ninkaas ahrinayay suuratlkaafi u ahrinayay uu ku tadaburaayay macaanideedu muxuu ahay aad ugu tadaburaayay qur-aanka codku ku wanaajinayay ilaahay subxana watacala naxariistaas iyo sakiinada uu nabigeena sheegay xadiidka lagu sheegay oo soo degtay ayaa marka soo degtay oo daruur u eg markaasaa faraskii uu muxuu ahaa wuxuu bilaabay inuu carcararo ninkii qaariga ayaa wuxuu leeyahay riwaayaadka le ku timaada laga yaabaa wiilkayga hebel ah oo meesha joogaan ka baqa faraska inay marka ay ku dul istaagto oy disho sidaa darteeda qur-aanka kuu joojiyo abcan kadibna bahashi way noqotay ash way laabatay nabiga calayhi salaatu wasalaam weliba wuxuu faray akhri heblow akhri qur-aanka oo marba haddii ay qur-aan ay arrintaas timaado qur-aanka waxaa weeyaan in la sii wada ayuu nabigeenna booriyey calayhi salatu wasalaam wuxuuna cadday arrintayd inay tay sakiinadii waxaa weeyaan wama ijtamaca qowmun fii beyti min buyuut illah yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu baynahum ila naزlat calayhim الsakiina wahashiyathm الraxma waa kaas marka waa sakiinadii laftirkeediiyo laifa oo toos ah ayaa imaada weeyaan mubaashir ah muttafaqun calayh الشhaطnu bifatxi الshiini shiinta oo la kordhaba almucjamati wالطaa'i almuhmala alxablu waa xeraga weeyaan nacam xadiidka sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad an ibn mascuudin radi allahu tacala anhu qal wuxuu yidhi cbdullahi bn mascuud qaala rasulula rsulka wuxuu yidhi sala allah aleh ali wasalam man qara'a qofka akhriya xarfan xaraf oo min kitaab illah kitaabka alla ka mid ah falahu wuxuu leeyahay xasanatun xasanad ayuu leeyahay hal wanaag ayuu leeyahay waalxasanatu halka xasanana bicashri amhaaliha toban laalaab ayaa loo laalaabayaa weeyaan laa aquulu ma dhaha iyuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aliflaam miim xarfun alaamiin hal carafo kama soo qaadayo nabiga ale sla slam walaakin warka lagu laabay walaakin warka lagu laabay alifun alif xarfun waa hal xaraf walaamun laamna waa xarfun waa hal xaraf wa miimun miimna xarfun waa hal xaraf marka waxay noqotay sodon weeyaan alilaam miim waxay noqotay sodon maxaa yeelay midba tiiba waa hal xasana laamkii waa xasano kale miimkuna waa xasano kale xasano kastana waxaa lagu dhufanayaa toban soddon xasano ayaa ilaahay subxana wataala qofka uu qoraya markuu yidhahdo aliflaamiim markuu qofka yidhahdo ilaahay subxaana watacaala alkariim almannaan soddon xasano ayuu qoraya ayuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa ad weyn xaqiiqatan weliba waxaa sidii ay adilo kale ku soo aroortay qofka biqadri tadaburihi wa qadri iimaanihi wa qadri ikhlaasihi ilaa toddoba boqoloo laalaab ayaa loo soo gaarsiina waya nin halbaa lagu qaydi nina soddon baa gaarsiini nina ilaa toddoba ayaa lasii gaarsiinaya sida nabigeena cadey aleh sala slam taa iyadaana culimada saa shegen waxay u khuduucaysaa ay u noqonaysaa qofka akhrina xaaladiis haddii markaad ahrinaysaba qalbigaaga uu suuqaha iska wareego halkaas ka socda waxaa la qoraa marka inay iska yaraadaan khatara weeyaan xadiidka sagaal boqol rawaahu atirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix weeyaan xadiidka intaanan ka bixin Eh, waxyaabaha laga qaadana waxaa ka mid ah xadiidka dambe in allah subxaana watacaala kalaam loo sugo inuu allah subxaana watacaala mutakalim inuu yahay inuu hadla in loo suga ayaa laga qaadana weyaan khilaafan liman rafada waradda dalika dad baa weeyaan arrintaa iyada diiday oo waxay leeyihiin ilaahay in loo sugo subxaanahu jalla wacala kalaam loo sugo waxaa ka ratimaysa in allah loo sugo jaarixa arab in loo sugaa ka ratimayso in bishima loo sugaa ka ratimayso iyadan billaah ma garatay wax la ayaa ka ratimaysa weyaan dadka ayaga marka waa qiyaas aad u liidan oo aad u qaabdanan waxyaabaha lagu radina waa tiro badan yihiin marka hore qofka asaga markuu waxaas ka hadlaaba wuxuu meeshaan soo dhiganayaa inuu allah iyo makhluuq isku shabahay lidalika culimadu waxay yidhahdaan kullu mucailin mushabbih qof kasta oo sifaatka allah subxaana wa tacaala diido ilaahay wuxuu u ekaysiyey khalqigiis marka hore laba dembiuu isku darsaday tactiil watashbiih inuu allah khalqigiis u ekaysiiyey iyo inuu allah sifaatkiis u diiday labadaasuu kulansadaayihadaa culimada say ku dhacaysaa marka hore allah sifadiisa diidaaba hortiisa waxaa taallo inuu allah u ekaysiye khalqigiis markaasuu le khalqigiisuusan u ekaan sifadii laga tuura saasuu leeyahay weyaan waxyaabaha lagu radina waxaa ka mid oo ah xaafid ibnuqayim caleyh raxmatullah uu in badan ka hadla waxaa ka arladan aan ku dul aan nabigeenna ilaahay wuxuu sheegay subxaana wa tacaala inay hadli doonto inay hadli doonto sheegay subxaana wa tacaala hadalkeeda ma ka ratimaysa inay carab leeda inay dhuun leeda inay bishamo leeda ma ka ratimaysa kala kama allah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay jirka bini aadamka iyo muxuu haragga yowma tashhadu calayhim alsinatuhum waaydiihim waarjuluhum lugihii iyo maqaar muxuu ahaa iyo gacmihii iyo carabkay hadlayaan carabka waaba garan laakiin lugihii iyo gacmihii miinay carab yeeshaana sharti ah ka bax nabigeenna calayhi salaatu wasalaam geed buu ku khudbayn jiray laan oo laantimirad ayuu nabiga ku khudbayn jiray calayhi salatu wasalaam laantii gabar saxaabada ka mid ah oo wiil sancoolo ah lahayd oo aya ah ayaa waxay tiri nabi allow maan kuu sameeya mimbar yar ood ku khudbayso kadib nabigu wuu ogolaaday waa loo sameeyey mimbar saddex darajo ah oo saddex muxuu ahaa qaybood sida keennoo kale ayaa nabiga usoo samaysay calayhi salatu salaam kadibna nabigu ka tagay markuu ku khudbeeyey kii waxaa dhawaaqay marka geedki oo ooyey markaasuu nabigu u tagay calayhi salaat slam markaasuu gacanta saaray saas ayada ayuu ku aamusay macarab iyo wuxuu lahaa marka iyo wax waa maya lama koobi karo nabigeenna calayhi salaam dhagxaantii maka markuu maraayey intaan nabiga laga dhibi laga muxuu ahay dhigin salaami jirta nabiga calayi sla slam iyo dhuun iyo bishan miyay lahayeen waa maya aan ka hadlayn waa makhluuq marka waa makhluuq famaa baaluka bilkhaaliqi subxaana wa tacala walilahi almaal lacla marka qofka inuu waxyaabahaas hoos ku soo laabto waxaa keena marka hore muxuu khaaliqa wuxuu ekaysiinayaa ood ku shabahayaa makhluuq markaasuu baddaas ku dhacaya inuu muxuua ilahi subxana wa tacala sifaatkiisa bannaan ku tuuro ayuu ku dhacayaa wey ta iyada marka waa khatar xadiidka kun amaba kunaad aw kunkiaan goynay kun xadiiaan soo marnay bifadli caza wajal sagaal boqol iyo sagaahan iyo sagaal xadiid kunaad ayaa noo bilowday waa fadliga ilahi subxana wa tacaala xadiidka kunaad wa bn cabaas waxaa laga radi allahu tacala anhuma qala cbdillahi bn cabaas qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem ina aladii qofka laysa uusan ahayn fii jawfihi calooshiisa min alqur'aani qur-aanka shayun shay oo min alqur'aani ka mid ah kalbeyti guri ayuu la tooyay alkharibi ee laga guuray guri kharrimay oo laga guuray ayuu la tooyay rawahu tirmidi wa qala xadiiun xasanun saxiix xadiidka laakiin adkiisaakiislaakiin macnihiisa laa shaka axaadiista kale iyo adilada kale oo tirada badan ayaa marka qofaan qur-aan aan hayn muxuu hayaaba qof qur-aan qalbigiisuusan ku jirna marka laga hadla ma ahan qur-aanka dhammaantii waa qur-aan in yarba ha noqotay qofka qur-aanka waxba calooshiisa ay ku jirin laysa fii jawfihi shayun min alqur'aan kalbeyt اlharib xadiidka waxaa wariyey imaam tirmidi waana xadiis xasan saxiix saasuu yidhi laakiin sanadkiis waa daciif weyaan xadiidka kun iyo boqolaad kun iyo koobaad cafwan xadiid kun iyo koobaad waan cabdilahi bni camr bn caas radi allahu tacala anhuma qala wuxu abdillahi bn camr can ilnabiy sal allahu aley waslem qaala nabigan wuxuu yidhi yuqaalu waxaa loo dhihi doonaa oo yaa dhihi rabbigan baa dhihi subxana wa tacaala lisaaxibi alqur'aani qur-aanka qofka saaxiibkiisa oo akhrin jiray qur-aanka xifdisnaa qayba ka xifdisnaada kooban laazima qur-anka inuu wada xifdisnaado lisaaxibi alqur'aani qur-aanka saaxiibkiisa laakiin qofka wada xifsina wuu qiimo badan iqra ahri baa la dhihi doonaa warqa jaraanjartaanna fuul warattil ahri qur-aanka kamaash sidii kunta ade turatilu mid u ahriya fidunya adduunyada fa inna mansilataka booskaada aad degi doonta cinda aakhiri aayatin aayatan ugu dambaysa oo taqra'uhaa aad ahrin doonta weyaan ama aad ahrinaysa weyaan rawahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiiun xasan xadiidka waa xadiid waxaa weeyaan xasana weeyaan nabigeena ala slam maalinta qyam wuu le qofka quraanka la keeni doona markaasaa la lehi doona waxaad yeelaysaa qur aad ahrin jirta adunkaad ku ahrin jirta ah jannadiina fuul jannadiiu marka qof fuulaya waxaad degi doontaa oo dabaqaad degi doonta wuxuu noqon doonaa qur sidaad u jirtay ayaad u ahrinaysa meel alla meesha aayad u dambaysa ku ahriso ayaa salli noqon doonta degi doontaa weyaan marka qur qofka wada xifdisan oo ku camalfala oo yaqra'uha anaa aleyl wa anaa annahaar oo waxaa weyaan qur-aanka macaanidiisa yaqaana oo qur-aanka dadka bara oo hakada qur-aanka adaabtiisa iyo akhlaaqdiisa iyo xukunkiisa qaato laa shaka qofka asaga dadka ugu sarsareeyo ayuu noqon doonaa in sha allahu tacaala binasi hadi alxadii wahayriha min alxadii baabu almri faridiis far ayuu u baab yahay in lagu dadaalo oo lala xarbiyo xifdigiisa iyo wataxdiiri iska digiliskaga diga min tacriidihi quraanka in loo bandhigo linisyaani hilmaamitaan loo bandhigo amaba looga baasbaxa inuu qur dhuma in laskaga diga ayuu baabyahay weyaan qur-aanka in lagu dadaalo oo aad loo xifdigiisa muxuu ahay inta ilaah uu ku xifdisiiyey horta lagu dhaga ra'simaalka lagu dhaga inta ku dhimanna qofkuu kusii dadaalo in lisfaro ayuu nabigeena calai slat slam muxuu ahaa noo sheegi doonaa imaamkana cali raxmatullaahi uu baabaystay iyo in laiskaga diga qur-aanka intuu ka xifdi qofka inuu ood sababtii aad ku hilmaami lahay ad la imaado laskaga dig u baabiya baabkan weyaan xadiidka kun iyo labaad wacan abi muusa waxaa lagu radi allahu tacala anhu can nebi sal slm qal nabigeen wuxuu yidhi oo la xarbiya xifdiga qur-aankaay tacaahaduu ku dadaala xifdiga qur-aanka weyaan ku dadaala hada alqur'aan qur oo kan ah fawalladii allih ku dhaartay nafsu muxammadin nebi muxamed sala allahu aleh waslam naftiisa ay ku jirta biyadihi gacantiisa ay ku jirtay aan ku dhaartay lahuwa qur-aanka ayaa ashaddu daran tafallutan dhumitaan iyo fakasho min alibili geel ka daran fii cuqulihaa oo dabran amaba xiran weeyaan ama jeeraarsan waxaad tidhahdaba muttafaqun calayh qur-aanka wuxuu yidhi nabiga alai slm ku dadaala tacaahud ku sameeya oo ku muxuu ahaa inaad haysaan ku dadaala weyaan maxaa yeelay waxaan ku dhaartay nabi maxamed alai slam naftiisa waxaan ku dhaartay allihii nabi maxamed naftiisa ay gacantiisa ku sugnayde qur-aanka wuxuu ka dhumid badan yahay geel xiran haddii xereg laga sii ka warrama wuu dhumayaa dibna looma arkaayaa laga yaaba waa dhici karta qur waa saas wey amaba lagu keeni saasuu nabigeena cadey alai slat slam marka lagu dadaalo oo la haayo oo la muraajaceeyo ayuu nabigeena fara calayhi slat slam muttafaqun calayh xadiidka kun iyo saddexaad wacan bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul a sl sl sl qal nabigan wuxuu yidhi inama maalu saaxibi alqur'aani qur-aanka saaxibkiisa tusaalihiisa wuxuu la too yahay ka maali libili geel oo kale almucaqalati la xiray ama la dabray amaba la jeeraariyey incahada calayha qofka hadduu ku dadaalo oo rabtigii xiritaankii iyo mxuu ahaa dabarkii uu kula dadaalo amsakahaa wuu haynayaa joogaysaa wain alaqahaa hadduu iska sii daayana dahabat way tegaysaa weyaan ee qur saas ha loo haayo oo ha la xiro xiritaankiisu marka muxuu yahay waa in la muraajaceeyo lidalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam sanad kasta ramadaanka jibriil calayhi salaam ayaa u imaan jiray macallimkiisii markaasuu qur-aanka la muraajacayn jiray qur ayuu la muraajacayn jiray mudaarasu kulu samayn jiray heer markii dambe nabiga calayi sla slam sanadkuu geeriyoonayay oo u aakhir caamin laqiyahu wuu jeer muxuu nabiga qur la maray weyaan han iyo muxuu hal jeer dhameeyey saas ay ka dhigan tahay weyaan muttafaqun caleyh baabu istixbaabi taxsiini sawti sawtka in la wanaajiya sunanimadiisa bilqur'aan qur lagu wanaajiya ayuu u baab yahay iyo wa talabi alqira'ati akhrin in laga dalbado min xasani sawti qofka codka suuban codka wanaagsan ee walistimaaci lahaa iyo qiradaas in la dhegaysto inay sunno tahay ayuu baabkan u baab yahay ayuu imam kale aleh raxmat ullah xadiidka kun iyo afaraad wacan abi hurayrata anhu waxaa wariyay abi hurayra qala wuxu yidhi hurayra samictu rasuulalah rsulka alla ka maqlay sala allah alay slam yaquul nabiganola adina allah alla ma dhegaysto lishayin shay ma dhegaysto maa adina intuu dhegaysto linabiyin nabi intuu dhegaysto oo xasana sawti sawd wanaagsan yatahanaa codka ku qurxiya bilqur'aani qur-aanka oo yajharu bihi kor u qaada siduu allah u dhegaysto wuxuu udhegaysta lama arka weyaan muttafaqun caleyh xadiidka waxaa weeyaan rabbigan subxaanah wa tacaala wuxuu aad u dhegaystaa dhegaysi mid lamid aanan usan jirin nabi qur akhrina nabigaas weliba codkii qur ku qurxina saasuu nabigeen alayhi sala slam maa adina allah alla ma dhegaysto lishayin cod ma dhegaysto iyo sawd ma dhegaysto maa adina intuu dhegaystay linabiyin nabi oo xasana sawti sawd wanaagsan oo yatahanaa tahaniga waa codka oo la qurxiyo macaanida loola jeedo halkaa weyaan yataqana codka ku qurxiya bilqur'aani qur-aanka oo yajharu bihi korna u qaada siduu allah u dhegaysto cid uu alla u dhegaysta lama arka weyaan muttafaqun calayh macna adina allahu ay istamaca alla uu dhegaystaa wa huwa ishaaratun ila alridaa walqabuul saas uu imaamku fasira caleyh raxmat ullah marka alcumuum muhimadda waxaa weyaan inuu allah dhegaysto jecel yahay malaayo subaana wataaala dhegaysto malaayo arinta ayada ayaa waxa weyaan xadiika manihiis weyaan lama tawiilinaya xadiika naam xadiidka kun iyo shanaad wacan abi muusa alashcri waxa lg radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka sal slm qal nabigan wuxuu yidhi laqad uutiita waxaa lagu siiyey abu muusow mizmaaran turumba laqad uutiita waxaa lagu siiyey mizmaaran turumba oo min mazaamiri ali daawuud daawuud aalkiisa mazaamiirta iyo turumbooyinka la siiyey mid la mid ah ayaa lagu siiyey muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslim ana rasuula rasuulka sal l slm qaala lahu wuxuu yidhi abuu muusa low ra'aytanii haddaad ii arki lahayd abuu muusow wa ana anigana astamicu aan dhegaysana liqira'atika qur-aan akhrintaada albaarixata xali haddaad arki lahayd lara'ayta amran cajiiba jawaabta saas weyaan aw la farixta faraxan shadiida saas weyaan marka waxaa weyaan nabigan calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay markuu ariyey ninka la abu muusa alashcri qur-aanka aad cod quruxsan aha markaasuu leey waxaa lagu siiyey turumbooyin nabi daawuud calayhi salaatu salaam yaa jibaalu awibii macahu waayra marka waxyaaba la siiye xusna sawt oo weliba ay xataa la dhawaaqayaan markuu subxaan allah ay la tasbiixsanayaan ayuu allah subxana wa tacaala siiyey codkii asaga cod lato ah ayaa lagu siiyey ayuu leeyahay nabigeena ala sla slam mimaanka marka meesha maanta loolama jeedo turmadii cadigayd ee waxaa loola jeedaa sawd wanaagsan macnaheed waa noocaas weyaan saas ayaa loola jeeda weyaan kadalika nabigeena ala slat slam wuxuu dhegaysan jiray subaxdu wuxuu ku leeyahay hadii aad arki xaliya qur-aanka markaad sidaan kuu dhegaysanay ya badle marka nabiga ala slat slam aad iyo aad ayuu u abu muusa waxaa laga qaadanayaa istimaacu alfaadili lilmafduul qofka fadliga badan inuu u fadhiista ood wax ka dhegaysta qof laga fadli badan yahay ayaa laga qaadanaya muxuua xadiidkaas iyo ficilka nabigeenna alayhi asalaatu wasalaam Whoa! xadiidka kun iyo toddobaad wa can abi lubaabata waxaa laga wariyey xadiidka kun iyo lixaad cafwan wacan albara bn cazib radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi bara samictu nabiya nabigaanaan ka maqlay sal allahu aleh waslm qara isaga akhriy fi lcishaai salaada cisha bitiin wazaytuun suuradda isagoo akhriya marka weeyaan famaa samictu ma aanan maqlin axadan qof axsana ka wanaag badan sawtan xagga codka minhu nabigeena sala allahu aleh ali wasalam muttafaqun caleyh xadiidka marka nabigeena calayi sala slam ilah fadliguu siiyey codka wanaagsan ayaa laga qaadanaya kadalika in salaadda cisha qisaar almufasal suuradaha gagaaban in lagu ahrin kara ayaa san laga qaadana weyaan inkastoo asalka ay an abi ubaabat waxaa laga wari bashiir ibni cabdilmundir radi allahu canhu ana nabiya nabigeena sal alla slm qaal nabigeen wuxuu yidhi man lam yatahana qofka aanan codka ku qurxinin bilqur'aani qur-aanka falaysa mina anaga naga mid ahaan weyaan rawahu abu daawuud anaga mid naga mid ma ahan weyaan rawahu abu daawuud biisnaadin jayid wamacna yatahanaa yuxasin sawtahu bilqur'aan qur-aanka codkiisa aanan ku wanaajinin saasuu ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam leeyahay xadiidku xadiid saxiixa cod wanaajinta marka qofka inuu u dhashay oo asal ahaan saasa ah. qofka inuu muxuu ahaa isaga khushuuc iyo tadabbur iskaga raadiyana waa wax loo baahan yahay laakiin mararka qaar dariiqooyinkan u baxaa in qofka qur-aanka uu jijiido takalluf iyo isku dhibitaan aan loo baahnayn uu la imaado heer dadkii salaada ku daba tukanaya ama dadka dhegaysanaya ay dhibsadaan ama qur-aankiiba uu ka baxa qur-aannimo ood hees ahaan u baxa ka isaga culimmada waxay leeyihiin ma bannaana waa muxaram lama ogola weyaan marka qur-aanka inuu qofku u dhashay cod wanaag taasaa ah, iyo qofka inuu mxua tadabbur iyo khushuuc uu qur-aanka ku ahriyo wa calayhi qur iska macaananaya qofku markuu ku ahriyo tadaburkaas xitaa hadduusan codkiisa aad u qurux badnayn uu iska quruxsananaya weyaan xadiidka kun iyo sideedaad an mauudi waa l bd bn mud radi alahu taala anhu qala wuxuu yidhi bdulahi bn mauud qaala li anabi nabigu wuxuu yidhi sal allah alay slam iqra' calay alqur'aan qur'aanka gudul ahri cabdulahyow faqultu waxaan idhi ya rasul allahyow aqra'u calayka miyaan kugu dul ahrinaya dushaada wacalayka dushaada unzila qur'anka lagu soo dejiyey aqra'u calayka dushaada miyaan ku ahrinaya wacalayka unzil qur'aankii aan adig lagugu soo dejiyey miyaan maanta kugu dul ahrinaya aniga qaala wuxuu yidhi innii aniga uxibu waxaan jeclahay an asmacu inaan ka maqlo qur'aanka min hayri qof aniga aan ahayn inaan qur'aan ka dhegaysan ayaan jeclahay weeyaan faqara'tu calayhi waxaan ku dul akhriyey ayuu yidhi cbdulahi bn mascuud suurat anisa ayaan ku dul akhriyey xataa ji'tu ilaa aan ka soo gaaro ilaa hadihi alaaya aayaddan fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiid wa ji'na bika cala haulaa'i shahiida fakayfa bal ka war nabi allow idaa ji'na haddii aan la imaanno min kulli ummatin ummad la arkaan ka keenno bishahiidin mid markhaati ah aan ah markii aan keenno ama haddii aan keenno bal ka warran oo waji'naa aan laoon keenno oon la imaanno bika adiga kula imaanno calaa haaulaa'i ummadda nabi maxameda shahiidan adoo markhaati ku ah aan keenno bal ka warran qaala wuxuu yidhi nabigeena alai slat slam qaala wuxuu yidhi muxuu ahaa eh, nabigeena alai slat slam xasbuka alaan hadda intaa kugu filan weeyaan faltafattu ilayhi markaasaan nabiga aan eegay calayhi salatu salaam fa idaa caynaahu waaba iyadoo labadiisii indhood tadrifaani tadrifaani ay ilmaynayaan weyaan ilin ka dhibcaysa weyaan muttafaqun calayh nabiga muxuu ilmeeyey alayhi sala slam muxuu ilmeeyey waxaa la yidhi ummaddan adiga ayaa muxuu shahiid u noqon doona qofka markhaatida ahna wanaag iyo xumaanba waa inuu ku markhaati kaca nabiga wuxuu aad ugu xanuunsaday marka calayhi salaatu wasalaam ummaddan nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam dad dembiilayaala ku jiri doona shaki ma lahan dad xumaan la imaanta ku duri doonaan isagana inuu ku markaa ticco ayaa laga rabaa arrintaasu aad iyo aad runta ugu xanuunsanay nabigeena calayhi salaatu wasalaam aad buu u salaatu wasalaam isagoo u naxariisana ummadiisa kana xanuunsan waxyaabaha dhici kara baabun fi lxadi boorrin ayuu u baabiya laisku boorriya suwarin suurada iyo wa aayaatin makhsuusatan ee gooni ah in si gooni ahaan layskugu boorriyo in la akhriyo ayuu u baabiya baabkan weyaan iyo fadligooda gooni loo sheego xadiidka kun iyo can abi saciidin waa lg raafic bn mucallaa radi allah canhu qala wuxuu yidhi abi saciid qaala lii rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allah aleh wasalam alaa ucallimukum baan ku bara acdama suuratin suuratan ugu weyn oo fi lqur'aani qur'aan ku dhex sugan qabla an takhruja min almasjidi masjid intaadan ka bixin faahada kadibna nabigu wii qabtay biyadii gacantayda abu saciid baa dhihi falama aradna markaan doonnay an nakhruja inaan baxna qultu waxaan idhi yaa rasuulallahiyow qulta waxaa tidhi low callimanaka waan ku bari acdama suuratin suuratan u weyn fiqur'aani quraanka aad igu tiri qaala wuxuu yidhi nabigeena calaih sla slam alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya iyada suuraddaas faatixada ah asabcu almaaani waa toddobada soo laablaabato waalqur'aanu waa qur'aan alcadiimu ee weyn alladii kaasoo uutiituhu liisiyey walaqad aataynaaka sabcan min almaaani waalqur'aan alcaiim markuu meeshuu alla yidhi taas weeyaan ayuu nabigeen yidhi calayhi salatu slam rawahu marka qur-aanka suuradda ugu weyn oo ugu fadliga badan waa suurat alfaatixa marka nabigeenana calayi sala slam ninkaas saxaabiga ayuu baray maaaniga maxaa loo yidhi salaawaadkay kusoo laablaabataa oo maalintii xataa sunno qofka aanan tukanin toban iyo toddoba jeer ayaa qasab ku ah oy salaadiisana ansaxaynin calaa arjaxi aqwaali ahlicilmi inuu faatixada akhriyay mooyane nacam xadiidka kun iyo tobanaad wacan abi saciidin waxaa lgu qudri radi allahu tacala canhu ana rasula rasulka al sal slm qaal nabigeenna wuxuu yidhi fii qul huwa allahu axad suuraddaas markuu nabiga ka hadlaya wuxuu yidhi waladii allih baan ku dhaartaye naftayda biyadihi gacantiisa shariifada ay ku sugan tahay inahaa suuratu qul huwa allahu axad latacdilu waxay u dhigantaa ulua alqur'aani qur-aanka saddex meelood marka loo qaybiya hal meel bay udhigantaa weyaan wa fii riwaayati anna rasuula rsulka al sal allah alay waslm qaala nabigan wuxuu yidhi liasxaabi asxaabtiisa ayacjazu miyuu kari waynayaa muu ka cajizaya axadukum midkiin an yaqra'a inuu akhriyo biuluثi alqur'aani qur-aanka saddex meelood hal meel inuu ahriya miyuu kari waynayaa mid adinka idinka mid ah fii leylatin habeenna uu ku ahriya fashaqa dalika arrinkaa wuu dhibay calayhim dushooda oo nin kasta haddii laga dalba inuu qur-aanka hal meel habeenka ahriya hawl sahlan maaha fashaqa dalika arrinkaa u dhigay calayhim dushooda wa qaaluu waxay ayuna keeneeba yutiiqu awooda dalik arrinka isaga yaa rasuula rasuulka allow qofkii annaga naga oo awooda inuu qur saddex meelood hal meel habeen kasta akhriyo waa kee faqaala wuxuu calayhi salaam qul huwa allaahu axad qul waxaa huwa allaahu alla weyne axadun waa keligii allaahu alla weyne assamadu kan xaajoyinka loola qasta weyaan wax alla wixii iyo mxuuah danahood leedahay isagaa lolo qastaa subxaana wa tacaala nacam faqala wuxuu yidhi qul huwa allahu axadun allahu samad ulua alqur'aan ay tacdilu waxay u dhigantaa ulua alqur'aani qur-aanka saddex meelood hal meel weeyaan rawahu lbuhaari imaam bukhari ayaa xadidkana wariyey marka udhignaashadaas ay uludka qur-aanku dhigmaysa badan oo badan ay culimmada ka sheegaan laakiin sida inta labada ugu muqmuuqata hawaab ahaan qul huwa allahu akhriyo in awaab ahaan qur-aanka saddex meelood hal meel qof aqriy uu la awaab yahay culimmadu way sheegaan waxaa kaloo ay sheegaan qur-aanka wuxuu qaybsamaa qayb tawxiidkay ka hadashaa qaybna waxay ka hadashaa waxa weeyaan haybka iyo wixii qiyaamo imaan doona iyo wamaa ilaa dalikaay ka hadashaa iyo waxaa weeyaan qisas qaybna axkaam bay ka hadashaa marka qaybta tawxiidka hadlaysay iyo caqiidadii ay suurat alkhlaas qayb ka mid ahna way yidhahdaan culimmada weeyaan suurada suurad sahlan ma ahan weyan waa suurad fadligeed aad u weyn yahay nabigan uu ku tilmaama alai slat slam tacdilu ula alqur'aan qur-aanka saddex meelood hal meel inay maxua ah u dhiganto ayuu nabigeena acday alayhi salat slam xadiidka kun iyo tobani koowaad wa canhu waxaa la wariyey abi saciid alkhudri radi allahu tacala anhu arda ana rajula ninba samica wuxuu ka maqlay rajula nin oo yaqra'u akhrina qul huwa allahu axadun ana rajula ninba samica maqlay rajula nin oo yaqra'u akhrina qul huwa allahu axad yuradiduha weliba soo celcelina wuu dhammaynaya wuu ku soo celiya wuu dhammaynaya wuu ku soo celceliya falama asbaxa markuu waa bariistay abu saciid jaaa ilaa rasul rasulka u yimid sal alla alay slam fadakara wuu u sheegay dalika arrinka isaga ninkaad samaynay lahu isaga wa kaana wa kaana arajula rajulu waxaa idiin qoran wa kaana arajulu ninka wuxuu ahaa yataqaaluha mid yaraysa wa kaana arajula yaraysto inay ka haboontan laga yaabaa fa qaala rasul maxaa idin qor ragga qaar wa kaana soo idinma qorna wa kaana arajulu waaba iyadoo ninka yataqaaluhaa uu yaraysta weyaan waa inuu yaraystay oo inuu mxuu aha qulhuwallon ku celceliyo inuu yaraystay oo kale weyaan faqaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu alay ku dhaartay nafsii naftaydi biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay inaha iyada la tacdil waxay u dhigantaa ulua alqur'aani qur'anka saddex meelood hal meel bay udhigantaa rawahu buhaariy an abi hurara radi alahu taala ana rasul rsulka al sal sl qal nabigan wuxuu yidhi fi qul huwa allahu axad suuradda markuu ka hadlaya wuxuu yidhi inaha iyada tacdil waxay udhigantaa ulu alqur'ani qur'anka saddex meelood marka loo hal meel ayay udhigantaa weyaan ama hawaab ha noqoto amaba qaybta caqiidada ha muslim xadiid kun iyo toban iyo saddexaad fadaaisha noocaas oo kale oo hadda qur ama axaadiista ay ku soo arooray waxaa wanaag badan fadliga ilahay inaan la koobin oo sideeda loo deeyo nabiga muxuu yidhi alai sla slam tacdilu ulu alqur'aan adiga marka u ahri inaad ulu qur'an ay u dhiganto fadliga marka waxba isku soo koobinoo meelaha kusoo laabin saas ayaana qurux badan weeyaan وcan aنس وxa lg radi الlahu taعala anhu ana rajula nin ba qala wuxuu yidhi ya rasul اllahi inii aniga uxibu waxaan jeclahay hadihi suura suuradan qul huwa اllahu axad qaala wuxuu yidhi ina xubaha jacaylkeeda adhalaka اljannata janno ayuu ku geliyey ama ku gelina weeyaan rawahu الtirmidi wqala xadiiثu xasan warawahu الbukhaariي fii axiixihi axiix buhari ayuu ku wariyey tacliiqan isagoo mucallaq ah alxadii almucallaq cinda saxix buhaari waa xadiis sanadka aan lahayn weyaan oo muxuu ahay muxuu ka bilaabanayaa qaala anas ibnu malik oo kale markuu imaam bukhaari laga yaqaana inuu yidhahdo xadaanii xadaanii xadaanii xadaana xadaana can anasin can nabi saasaa loo aqooni jiray saasaa la yaqaana ariiqadiis noocaas can anas bn malik radi allahu taala canhu ama qaala anas uu ka bilaabo markaas ayaa waxaa la yihahda mucallaq macnaheeda waxay tahay xadiidkaas laysa calaa sharti اlbukhaariy xadiidka asaga ah imaam bukhaari shardigiisa ma ahan wuxuu ku keeni doonaa meel kale isagoo muxuu ahaa musnad ah, oo muttasil ayuu ku keeni doonaa weeyaan xadiidka kun iyo toban afaraad wacan cqbata bni caamir radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka sal اla slam qaal nabigeen wuxuu yidhi alam tara aayaatin aayada cuqbuu ku dhahayaa unzilat la soo deji haadihi leyla habeenkanoo kan ah lam yura lama arkin miluhunna mid ayaga la ama kuwa ayaga la mid a qau weli lama arkin weyaan qul acuudu birabbi اlfalaq wa qul acuudu birabbi اnnaas rawahu muslim nabigeenna cuqbinu caamir wuxuu ku yidhi sal allah alay slam arkin cuqbow aayadaha la soo dejiyey caawaan la soo dejiyey weligood aayado lamida lama arkin weyaan wax sahlan maahan waa wax aad eh, aad u fadli badan kadib nabigan wuxuu aqriy alai sla qul waxaa tirada nabi allow huwa qul waxaa tirahda acuudu waxaan magangalaya birabbi alfalaqi aroorta amaba fajarka ama subaxdii rabbigeedaan magangalaya ama rabbigiisa iyo waqul waxaa tirada nabi allow acuudu waxaan mangelayaa birabbi nnaasi dadka rabbigooda ayaan mangelayaa saas dhah ayaa la yidhi nabiga alaih slat marka labadaas suuradood macnaha iyo qiimaha ay xambaarsan yihiin ayuu nabigeenna cadday calayhi salat slam habeenka la soo dejiyay ayuuna u sheegay ninka layidha coq bnu caamir radi allahu anhu arda xadiidka kun iyo tobanishanaad can abi saciid alkhudri radi allahu tacala anhu qala wuxu yh abi saciid kaana rasuula rsulka al wuxuu ahay sala allah alay slam yatacawadu mid magangala min aljaani jinniga ayuu alla ka magangeli jiray billahi min aljaani u dhihi jira nabiga alai sl slam iyo wa cayn alinsaan acuudu billahi min cayn alinsaan insaanka iyo basharka iyo khalqiga insaanka ilaahay uu uumay subxaana wa tacaala ishiisana ilahu ka maangeli jiray acuudu billahi min cayni alinsaan xataa nasalat ilaa ay ka soo degta almacwidataan labada lagu cadubilaysto weyaan labada lagu cadubilaysto oo ilaahay subxana wa tacaala in magangal uu siiyo ilaah lagu baryo weeyaan falamaa nasalata markii ay soo degeen ahada bihimaa labadii macwadatan ayuu nabiga qaata caleh slat slam uu ku camal falay ahrinaya weeyaan wa taraka wuxuu ka tagay maa siwaahuma labadaas macwadatayn wixii ka haray oo ducooyinka u ahrin jiray oo muxuu ah, jaanka iyo cayn insaanka wuxuu sheegi jiray kulli daaqadu nabiga ka tuura alai rawahu tirmidi qala xadiidun xasanun xadiidku xadiid saxiix weeyaan marka labadaas suuradood marka wax walba ama jin ha noqoto ama insi ha noqdo ama cayn ha noqdo ama xasad ha noqdo ama mxuu ahay wa guudna ha noqdeen ama sixir ha noqdo labadaas suuradood oo lagu daray suurat اlkhlaas ayaa meel saaraysa weyaan qofka aaminsan daa'imo muxuu ahriyo niyad wanaagsanna ku ahriyo weyaan marka nabigeen ala sla slam saas ayuu ahaan jiray xadiidka kun iyo toban iyo lixaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala an rasul rasulka al sal qala nabigeen wuxuu yidhi min alqur'aani qur-aanka waxaa ka mid ah suuratun suurad oo alaaثuuna aaya u shafeecdilay rajulin nin xataa qufira lahu ilaa looga dhaafo dembigiisa wahiya iyadana tabaaraka aladii biyadihi lmulku wa huwa cala kulli shayin qadiir suuradda weeyaan rawahu abu daawuud ayaa wariyey tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa fii riwaayati abi daawuud tashfacu ay u shafeecaysaa weeyaan ninba qofkii suuraddaas akhriya way u shafeecaysaa macnaheeda waa kala soo oo inay qofka akhriyo habeenkii oo daa'imo inay cadaaba alqabriga badbaado ugu tahayna way soo aroortay weeyaan xadiidka kun iyo toban toddobaad wacan abi mascuudin waxaa la wera albadri radi allahu anhu can nabi nabig wuxuu ka wari sal l slam qaal nabigan wuxuu yidhi man qara'a qofka akhriya bilaayatayni labada aayadood oo min aakhiri suurati albaqara suurat albaqara u dambayso fii leylatin habeenka fataahu ay ku filan muttafaqun caleyh labada aayadood ku filan maxay kaga filan yihiin kaga filan yihiin qiila waxaa la yidhi kafataahu almakruuha tilka alleyla wax alla wixii la dhibsado habeenkaas waa kaga filan yihiin oo mxuu aha haddii adba ayadood aamana arasuulu bima unzila ilayhi ilaa aayadda fansunna cala qowmi alkaafiriin inta aad akhriso wax wix dhibaato ah oo qofkaad dhibsan lahaa ilaahay baa kaga xijaaba subxana wa tacaala wa qiila kafataahu min qiyaami alleyl qiyaamaleylkana waa ka kaafaysaa ayaa la adi marka tancaam ka dhig waxba hadda labadaaba isu qaydyeelina kafataa way ku filanta weyaan saasuu nabiga alai sl adigana kafatah meel walba xadiidka kun iyo toban sideedaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal l slm qal nabigan wuxuu yidhi laa tajcaluu war ha ka yeelinaay buyuutakum guryihiinna buyuutakum guryihiinna maqaabira qubuur ha ka yeelina ina ashayaana shayaanka yanfiru wuxuu ka cararaa min albeyti guriga alladii gurigaasoo tuqra'u fiihi lagu akhriya suurat lbaqara suurat lbaqara rawahu muslim xadiidka nabigeena ala sl slam wuxuu nugu boorinayaa inaan qiyamoleyl gurigeena lagu tukado kale awoodi waayo witirkaas ama saddex ha noqdeena ama shan ha noqoto ama toddoba ha noqoto ama sagaal ha noqoto ama tobani kow ha noqota guriga ku tukada walow ha ku ahriya muxuu ahaa qulwalla iyo muxuu birabbifaaq iyo birabbinaasi suuradaha gaagaaban hadduu raba ku ahriyo marka qofka inuu gurigiisa ka dhigin qabri ilaan qubuurta laguma tukada lidaalika axaadiista loo daliishado in ay xaaraan tahay in masaajidda qubuurta la dhex dhexgeliyo ayuu xadiidkan ka mid yahay weyaan waa tiro badantay adilo sariixa oo nasku ahna way bay taallaa weliba nacalad nacaladaysa ayaa taalo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam laakiin xadiidkan wuxuu ka mid yahay laa tajcaluu buyuutakum maqaabira maxaa yeele maxaa laga qaadanaya maqaabirta inaan lagu tukanin salaatuljanaaza waa gooni laakiin salaadda rukuuc iyo sujuudda lah inaan lagu tukanin weyaan shaydaankan inuu ka carara waxaa in guriga lagu akhriyo suurat lbaqara xadiidka kun iyo tobaniyo sagaalaad wacan ubiy bni kacbin radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi ubiy bni kacb qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allah alay waslam yaa ubay bnu kacb ayaa waxaa lahaan kuniya la yidhahdo abalmundir mundir aabbihiisow atadri miyaad garanaysa ogsoonta oo taqaanaa ayu aayatin aayad teedeeba oo min kitaabillahi kitaabka alla ka mid ah oo macaka adiga macaada ahaatay ood xifdisan tahay ugu weynaan badan qultu waxaan idhi allaahu laa ilaaha huwa alxayu lqayuum ayatlkursi weyaan allaahu alla weyne laa ilaaha ilaa xaq lagu caabado ma jira ilaa huwa isaga mooyane alxayu waa kiinana oon dhimanaynin alqayuumu addoomihiisa xaajaadkooda u istaaga weeyaan subxaana wa tacala alqaa'im biamri cibaadihi wa khalqih fadaraba markaasuu nabiga ku dhuftay calayhi salaat salaam fii sadrii xabadkayga wuxuu ku dhuftay gacanta saasuu ugu dhuftay weeyaan waqaala nabiga wuxuu yidhi alai sla slam liyahnak ha kuu tahniyadeeyo oo ha ku bogaadiyo alcilmu liyahnika ha kuu tahniyadeeyo oo ha ku bogaadiyo alcilmu cilmiga abalmundir yaa abalmundir abulmundirow rawahu muslim wuxuu leeyahay abulmundirow cilmi nin caalim baa tahay weyaan oo cilmi ayaan kugu tahniyadaynayaa oo cilmi ha kuu tahniyadeeyo saasuu nabiga kala jooda alai sla slam markuu aayad quraanka aanka ilaahay ku sugan ood adiga xambaarsantay tee ugu weyn wuxuu yidhi muxuu aayat alkursi idan caawa waxaan soo marnay marka laba faa'iido aad u weyn waxaan ogaannay acdamu suuratin fi lqur'aani alkariim qur-aanka kariimka suuradda ugu weyn oo ugu fadliga badan ayaan soo marnay oo qur dhanba rabbi ku tilmaamay subxaana wa tacala alqur'aan alcaiim walaqad aataynaaka sabcan min almaaani waalqur'aan alcaiim qur-aan caiimka maxaa loo yidhi qur-aanka kariimkood allah soo deji subxaana wa tacaala kutubii hore zabuur towraat injiil suxufti oo dhan muhayminan calayh wixii dhanba waxaa weeyaan waxaa lagu soo khulaaseeyey oo lagu soo koobay qur kariimka ah xasan wuxuu leey caleyh raxmatullah qur dhanna waxaa lagu soo khulaaseeyey lagu soo koobay fii suurati alfaatixa wax qur ku jira oo suurat alfaatixa aanan ku jirin annagii ayaan macaanidii fahmi karin oo istimbaadku nugu adaga waa gooni laakiin maa min baabin min abwaabi shariica min caqiidatin wa axkaamin wa haybin wa ducaa'in wa icaa'in wa takriimin baab abwaabta shareecada ka mid ah ama abwaab diinta ay ka hadashay ama qur ka hadla ka mid ah ilaa suuradda ayaa lagu soo khulaasay weyaan lagu soo koobay lagu soo koobay weyaan marka saas darteed marka waxaa weeyaan suuraddan acdamu suuratin fi qur'an kariim waan soo marnay tan waa tan ayadna oo lagu tahniyaday ninka la yidhah abulmundir ubay binu kacbin radi allahu tacala arda quraadii saxaabadu kadibna raggii wuxuu ka afarta ahaa oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qur laga qaato uu ka mid mawla abi xudayfa uu ka mid ahaa ubay bnu kacab marka afarta nin oo cabdullahi bn mascuud oo ka ayuu mxuu ahaa ninkaa ka mid marka suuradda ugu weyn qur-aanka waa faatixada aayadda qur ugu weyn waxaa weeyaan waa aayat alkursi weeyaan labadana caaw soo marnay bifadli caza wajal rawah muslim xadiidka kun iyo soddonaad kun iyo labaatanaad afwan an abi hurayrata radi allahu tacala abi hurayra waxaa laga wari qala hurayra wakalanii wuxuu ii wakaashay ii xilsaaray rasuula rasuulka alle sala allahu bixifdi zakaati ramadaana bisha ramadaan zakadeeda inaan ilaaliyo ayuu nabiga xilsaartay akadii bisha ramadaan la keenay inaan ilaaliyo an dhawra an waardiye ka noqda ayuu nabiga xilsaaray masjidkayna taallay masjidka lagu kaydin jiray fa ataanii waxaa ii yimid aatin mid imaada ii yimid fa jacala wuxuu gudagelay yaxuu inuu muxuu cantoobsada min aacaami cunnadii meeshtaan inuu cantoobsado ood gacantaa ugu qaato ayuu gudagelay weyaan cantooba inuu saa ugu qaatay waa gaantacantoobada waa gacanta buuxda xafiga waa halka gacmo oo saa u buuxda weyaan faqultu waxaan idhi laarfacannaka lawallaahi baan ku dhaartay arfacannaka waan kuu koryeeli oon kuu koryeeli ilaa rasulila rasulka ale sal slm nabigaan kuu geyni weyaan dembiila tuuga ha tahay wuxuu yidhi aniga muxtaajun nin dhibaysan wa calaya dushaydan waxaa ahday ciyaal ciyaal baa idul saaran nin rafaadsan ayaan wa bi anigan waxaa igu sugan xaajatun faqiirnimo shadiidatun daran dhib badan baa ihaaya weyaan fakhallaytu canhu waan iska day ninka muminka ah, waa naxariis badan y iska dhaaf marka intuu u sheegtay balarg wuxuu yidhi nin dhibaysan baan nahay carruur dul saaran saaxiib ciyaal baan nahay dhibna waa ahay weliba dhib aad u daran wuu iska dhaafay fa asbaxtu waan waa bergistay oo subaxyaa la gaaray faqaala rasuulu rasuulka alle wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam yaa abaa hurayra abaa hurayrow maa facala muxuu sameeyey asiiruka albaarixa ninka xalay aad soo qafaalatay oo maxbuuska aad gacanta ku haysay muxuu sameeyey saad yeesh qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ya rasuul lahyow shakaa wuxuu sheegtay xaajatan dhib iyo waciyaalan ciyaal ayaad sheegtay faraximtu waan u naxariistay marka fakhallayt sabiila waa laakiin cunnadii u watay muu dayey waa ka reebay laakiin dembiga loo raaci lahay ayuu u daysta weyaan culimmada waxay ka qaataan meesha ayada xadiidkan qofka inaan qaculyadi lagu samayn karin ilaa nisaab ay gaarto nisaab oo qofka hadda toban shilin xadar gacanta meel lagoyna waa maya qofka boqol shil hada maya lagama goynaya boqol shil nisaab ayaa jiro oo waxaa wey inuu gaaro ay qasab nisaabkaas marka kadalika wax haddii xadba ayna gaarsiisneen in qofka eh, oo imaamkan ay soo gaarin qofka inuu mxuu ahay uu ku ijtihaadi karo oo ninka hawsha loo xil saaray sii uun cafi samayn karana ayadna waa laga qaatay ilaa nabiga kumuusan inkarin alayhi salat slam waad arkaysaan faraximta waan u naxariista nabi allow fakhallaytu sabiilahu abiilahu jidkiis inuu jidkiis ka maro oo iska socda ayaan ogolaaday haddii aad artana fakhallayd sabiilahu waan sii dayey ka dhah weyaan qaala wuxuu yidhi ama inahu ninkaas qad kadaba ku been sheegay wa sayacuudu wuuna soo laaban waxaan ogaaday markuu yidhi abu hurayra annahu ninkaas sayacuudu inuu soo laaban doono liqowli rasuuli illaahi sala allah dartiis inuu soo laaban wax xaqiijiyey hadduu nabiga wax sheega wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa farasatuhu waanu kuurgalay marka shooma iyo dhufays ayaanu galay weyaan fa ja'a marka waa yimid yaxu isagoo cantoobsana min aaami cunadi habeenka labaad faqultu waxaan ihi laarfacannaka waan kuu kor yeeli ilaa rasuulka alle sal l slm qaal wuxuu yidhi dacnii inio iskay aniga muxtaajun waan dhibaysanahay wa calaya dushayda ciyaalun ciyaal baa ahaaday laa acuudu sooma laabanay habeen dambe faraximtu waan u naxariistay fakhallaytu iska sideeyey aqaala lii rasuulka wuxuu yidhi sal slm yaa abaa hurayra abaa hurayrow maa facala asiiruka qofkii ninka aad soo qafaalatay ama maxbuuskaagi muxuu sameeyey albaarixat xali qultu waxaan ya rasul shaka wuxuu sheegtay xaajatan dhibaatay u ciyaalan carruur faraximtu waan u naxariistay fahallaytu sabiilah waan iska sii dayey faqala wuxuu yidhi inahu isaga qad kadabaka been buu kuu sheego siciduu soo laaban doonaa farasadtu waan u kuurgalay oo dhufays baan u galay weyaan ahaaliata habeenka saddexaad fa ja'a wuu min aaami cunadii faahadtu markwaan qabtay faqultu waxaan ihi laarfacannak waan ku koryeeli ilaa rasuuli lah rasulka al sal allah alay slam wahada kanayto qabashadaanna aakhiru alaain saddex tan u dambaysa weeyaan aakhiru alaa maraatin saddex jeer annaka adi tacum aad sheeganaysa annaka laa tacuud inaan soo laabanayn uma tacuud aad soo laabanaysa annaga waxaan dhihi jirnay eheb mala xadiidkan ay ka qaateen iyo qowlkaas abu hurera radi allahu taala arda saddex habeen ayaan ku qabanaya unshidayn been ii caawa dayn ma jirta weyaan warka waa dhammaaday faqultu waxaan idhi faqaala wuxuu yidhi dacnii iskay dhaf fa innii aniga ucallimuka waxaan ku baraa kalimaatin ayaan ku baraya hadallo ayaan ku baraya yanfacuka allahu allow kugu anfaca biha ayada qultu waxaan idhi abu hurera waa xirow cilmigu aadu raba maa hunna maxay yihiin wuxuu yidhi idaa aw ilaa awayt haddii dumanta ilaa firaashika goobtaad seexanaysay waxaad ahrisaa aayat kursiyi aayat kursi ahri allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum xataa takhtima alaaya ilaa aayadda aad ka dhammaysa weyaan fainaka adi lan yazaala kama zuula calayka dushaada min allah alla xaggiis xaafidun midku ilaaliya kama zuula weyaan ilaha xaggiisa laga ilaaliya oo laga dhowri walaa yaqrabanaka kumana soo dhowaada ayaanun shayaan kuma soo dhawaada xata tusbixa ilaa adka waa bariista weyaan fakhallaytu sabiilahu jidkiisa waan iska sii day weyaan faaصbaxtu waan waa bariistay faqaala lii rasul rsulka wuxu yidhi sal slm maa facala asiiruka albaarixa ninkii xalay aad qafaalatay amaba ninkii maxbuuska ahaa oad xalay haysatay muxuu sameeyey qultu waxaan idhi ya rasuul allahi ow zacma wuxuu sheegay wazacmu matayat اlkadib saasay dhahan weyaan zacma wuxuu sheegay uu sheegtay nahu isaga yucallimunii inuu ibara kalimaatin eraya yanfacuni allaahu alla ugu biha iyada fakhallaytu sabiilahu waan iska sii deeyey qaala wuxuu yidhi maa hiya qultu waxaan idhi qaala wuxuu yidhi aniga idaa awayta haddii adu dumanta ilaa firaashika gogashaada faqra' waxaad akhrisaa aayat alkursiy aayat alkursi min awaliha awalkeeda iyo xataa takhtima alaayata ayad ilaa aad ka dhammayso allahu laa illa huwa alxayu alqayuum wa qaala lii wuxuu ii yidhi lan yazaala kama zuula calayka dushaada min allah alla xaggiis xaafidun midku ilaaliyo alla xaggiisa lagaa dhowraa walaa yaqrabaka kuma soo dhowaad ashaydaanu shaydaan xataa tusbixa ilaad ka waabariisatay intaasaan isla marnay naba allow ninki weyaan faqaala nabi nabig wuxuu yidhi sal allah alay slam amaa inahu isaga miya qad sadaqaka horta run buu kuu sheegay ninka isaga run buu kuu sheegay wa huwa isagana kaduubun waa beenaala weyaan waa been taclamu miyaad ogsoonta abu hurayrow man tukhaaibu qofka aad la hadlayso mun alaain saddex maalmood qofka aad la hadlaysa ma garanaysa ya abaa hurayra abaa hurayrow qultu waxaan idhi laa maya qaala wuxuu yidhi daaka kaasaytu shayaanun waa shayaan weyaan rawahu lbukhaari intaas qofka aad isla marayseen oo intaas hadal aad marayseen oo wax mxuu xaadaaya ood ku qabanay tuugga oo beenta sheegaaya oo markii dambena muxuu aha eh, kuu sheegay qisada ayada amaba muxuu aha kuu sheegay ayatul kursi macnaha iyo qiimahay ku fadhida waa shaydaan weeyaan xadiidka marka waxaa laga qaadanaya shaydanku inuu beenalay waxaa laga qaadanaya shaydanku inuu tuug yahay waxaa laga qaadanaya shaydaanka inuu aqoon leeyahay beenalana uu yahay waxaa laga qaadanayaa shaydaanka inuu isu ekaysin karo bini aadamka maxaa yeelay xitaa muslimiinta ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay usoo dacwoodeen oy ka dalbadeen mararka qaar waxay soo ekaysiyaan xayawaanaadkan bisada iyo eeyaha iyo waxyaabahaas bisada iyo cafoon iyo xayawaanaadka qaar ay soo ekaysiyaan bisada iyo xayawaanaha qaar ay soo ekaysiyaan marka inaan la dilin oo saxaabadii dhibaatana u geysanaya nabiga ay sheegeen markaasa nabiga wuxuu yidhi bahallahan guryo joogta ah, abeesooyinka fulaan fulaan oo guryaha jooga iyo waxyaabahaas inaan horay un tuurmada iyo lagaga bilaabin oo la ehbiyo inay baxaan mxuu laga hadlo kadibna haddii ay mxua muddadaas ku bixi waayaan kadibna shaydaan cad inuu yahay oo laga eh, arguta amaba la dila saas inuu nabiga cadday alayhi salatu slam waa marka baab dheer oo hadda aanan karin xadiidka u dambeeya kan ka horreeya kun iyo eh, labaatan iyo koobaad wacan abi darda radia allahu anna rasul rasul sal l slm qal nabigan man xafida qofka xifdiya cashra aayaatin toban aayadood oo min awali suurati alkahfi suuradda kahfi tobanka aayadood u horraysa qofka xifdiyo cusima min adajaal masiixu dajaal ayaa laga dhowraa laga ilaaliya weyaan laga badbaadiya wa fii riwaayatin min aakhiri suurati alkaafi suurat alkaafi tobanka ayadoo u dambayso qofka xifdiyo waxaa laga badbaadiyaa dajaal weyaan adiga marka suuratlkaafi o dhanba xifdiba awal iyo akhir bay kuu kalahan rawahuma muslim labada riwaayad imaam muslim ayaa wariyey xadiidka u dambeeya kun iyo labaatan iyo labaad wacan ibn cabaasin radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdulahi bn cabaas baynamaa goor jibriilu malakuljibriil calayhi salaam qaacidun uu fadhiyo cinda nabiy nabi agtiis uu fadhiya sal allah alay slam samica wuxuu maqlay jibriil naqiidan dhawaaq maqlay dhawaaq albaaboo qac la siina oo kale naqiidkaas hadda wuxuu kala jeedaa albaab la furaa sida uu dhawaaq oo kale qac ayuu maqlay min fowqihi ka sarreeyo ra'sahu madaxiisuu jibriil kor u qaaday fa qaala wuxuu yidhi haada kaasaytu baabun waa albaab oo samada ka mid ah futixa alyowm maanta la furay walam yuftax lama furin qatu weligiis lama furin weyaan ila alyowma maanta mooyane fanazla minhu waxaa ka soo degay marka albaabkii malakun malag ayaa ka soo degay fa qaala wuxuu yidhi haada kanayto malakun waa malag oo nazla soo degay ila alarrada u soo dega weyaan lam yanzil ma degin qatu weligiis ila alyowma maanta mooyane weligiis sooma degin weyaan weligiis adduunka asalaamu calaykum oo kale weyaan fasalam wuu salaamay malagii kor ka soo degay wa qaala wuxuu yidhi abshir nabi muxamedoo ku bishaarayso binuurayni laba nuur ku bishaarayso oo uutiitahumaa lagu siiyey ku bishaaraysa weyaan albaabaa la furi weligiis albaabkaad lama furin malagaa ka soo degay weligiis malagaad sooma degin kadibna laba bishaaro la soo degay abshir ku bishaarayso nabi maxamed oo binuurayn laba nuur oo uutiitahumaa lagu siiyey lam yu'ta huma aanan la siinin nabiyun nabi aanan la siinin oo qablaka adi ka horrey weeyaan maxay labadaa nuur faatixat اlkitaabi kitaabka qur-aanka faatixadiisa waa suuraة اlfaatixa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin toddobada ayadood iyo khawaatiimi suuraة اlbaqara suuraة اlbaqara khaatumadeeda inta u dambayso amana rasuul bima unzila ilayhi min rabihi wاlmu'minuun labada ayadood weeyaan lan taqra'a ma akhrisid bixarfin xaraf ma akhrisid oo minhaa iyada ka mid ah ilaa ulan taqra ma akhrisid bixarfin xaraf oo minha ka mid ah ilaa uctiitahu waa lagu siiyaa weeyaan labadaas muxuu ahay faatixadaas iyo aayadahaas muxuu ahay u dambeeya suurat albaqara shay uma akhrisid ilaa shayga asaga waa lagu siiyaa weeyaan dantii aad u lahaydna ilaahay subxana wa tacala uu kugu filayaa weeyaan saasuu nabigeenna calayhi salatu salaam ugu bishaariyey malagaas cusub iyo albaabkaas cusub una soo degay bishaaradaas cusub weeyaan bishaarada ayadna gacanta inagu jirtaa maanta bifadlilah caza wajal suurat muxuu ahay baqara aakhirkeedina waan haynaa inan xifdisanayn wuu yaryahay suurat alfaatixa qof muslim oo xifdisan aan xifdisanayna inuusan jirnay u badan tahay weeyaan annaqiidu alsawtu waa cod weeyaan hada wallah aclam wsal allah waslm cala cabdi rasuuli mustafa